bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaalى w min aliimaani biاllahi wa kutubihi aliimaanu bana اlqur'ana kalaam اllahi munazl غayru makhluuqi minhu bada wa ilayhi yacuud Eh, waxaan kusoo dhex jirnay sharxii kitaabkii alcaqiida alwaasitiya lisheikh اlislaam ibni teymiya wuxuu leeyahay musanifka raxmat ullaahi caleyh asagoo ka hadlaya wujuubu liimaani biana alqur'aana kalaamullahi xaqiiqatan asoo ka hadlayo wuxuu yiri musanifka wa min aliimaani billaahi waxaa kamid e eh, ilaahi in la rumeeyo waxaa qeyb ka e wa kutubihi aliimaanu in la rumeeyo biana alqur'aana qur'aanka kalaamullahi inuu yahay ilaahay kalaamkiisa munazalun la soo dejiyo min qibali illaahi laga soo dejiyey gayru makhluuqin aanan la abuurin minhu min allaahi buu qur'aankii bada-a soo bilowday wa ilayhi ila allahi buu yacuudu u laabanaya masalada ana alqur'aana kalaam ullaahi wa annahu gayru makhluuq waa soo hormartay salafka oo dhan waxay ku ijmaaceen in kalaamullahi qur-aanka uu yahay sifa min sifaati illaahi oo ana allaha takalama bihi xaqiiqatan o bisawtin wa xuruuf oo waxa haddeertaan masaaxifteenna ku qoran suduurta ay dadka ku xifdisan yihiin muslimiinta a ah, waxa weeyaan kalaamullahi xaqiiqatan marka dadka khilaafo muctasilada qur-aanka waa makhluuq yidhaahdeen iyo dadka muctasilada u dhowaaday waa kasoo wada hadalnay hadda tikraar weeyaan midan waa soo celin walacala almualifa qasada in waxaa la yidhahdaa tikraarka wax baa lagu fahmaa walidaalika waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka ah qisa min qisati alambiyaa oo waaxida ayaad arkaysaa fii suwar mutacadida in lagu soo lagu soo celcelinayo لأna dalika yusaacidu calى fahmiha wa tasawuriha wa tadaburiha wاlcamali bmuqtadaaha wاliimaani calى ma jaءa fiiha marka sidaas inuu usoo celceliyaa laga yaabaa laakiin masaladan waa soo sharaxnay marka qur-aanka in la rumeeyo waxa weeyaan kalaam ullahi inuu yahay ilaahay kalaamkiisa laa kalaamu jibriil ma aha walaa kalaamu nabiyina ma aha hadalka nebigu uu yiri waa qoran yahay sunnadiisa markaad barbar dhigti kalaamullaahi waxa oo muqaarano lagu samayn karo ma aha lafdiga qur-aanka waa mucjiz wax la imaan kara asigoo kalena ma jiraan laa yaأtuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdin dahira wutuu ilaah yiri bil taxaddi baa ku dhaca qul faatuu bisuuratin min mithlihi yaa ilaah yiri haddaad wax isku haysaan dadkiinan kufaaru quraysh sheeganaya inaad fusaaxa tihiin bal qur'aankii muxamed baa la yimiday ama yucalimuhu bashar aad tiraahdeen qur-aankii waa kaase asigoo kale keena baa la yidhi way awoodi waayeen marka munazalun qur'aankii ilaahay baa munazalun waa la soo dejiyey min rabi alcaalamiina lagala jeeda qul nazalahu ruuxu اlqudusi min rabbika wa inahu tanziilu rabi اlcaalamiin xaamiim tanziilu اlkitaabi min allahi اlcaziizi اlcaliim wahaakada <clears throat> qur'aanka min allahi buu ka soo degay gayru makhluuq weeyaan waxa weeyaan qur'aanka waa sifa min sifaat illahi lianna alkalaam min sifaatihi marka ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa waxa weeyaan lama yidhaahdo ma aha makhluuq ma ah oo waha maxay wuxuusan ilaahi makhluuqi ahayn haddii la yidhaahda makhluuq waaye sifaatki ilaahi asmaadiisa kayfa kaana qabla khalqi hadihi اlasmaa ilaahay samiicun basiir weeyaan haddii la yidhaahda samiic basiir waa laba isim waa makhluuq waaye haddii la yidhaahdo qabla an tukhlaqa hadihi اlasmaa ilaahi samiic basiir ma ahayn miya ana allaha kaana walaa yazaalu samiican walam yazal walaa yazaalu samiican basiiran marka sida ilaahay uu u yahay huwa alawal laysa qablahu shay fadalika idana sifaadkiisa iyo asmaadiisa meelay kasoo bilowdeen ma laha sida ilaahay uu awal u yahay bay iyagana awal u yihiin gayru makhluuq weeyaan marka qolada oo makhluuq yidhaahdeen waataan hore usoo sheegnay waa muctasiladii oo allahu khaaliqu kuli shay yaa yidhaahdeen shaygaas waxaa soo dhexgalayo asmaada ilaahay sifaadkiisa bay yidhahdeen say u inkiraan oo yidhaahdaan qur-aankii ilaahay markuu rabo inuu hadlo hadalkaas buu wuxuu ku abuurayaa meel buu ku abuurayaa meeshaasaa laga maqlayaa bay leeyihiin marka waxaa la yaab leh haddii ilaahay kalaamkiisa waa makhluuq la yidhaahdo annagana hadalkiinana makhluuq waay marka kayfa yucrafu midka ilaahay uu abuuray oo asiga hadalkiisa ah iyo hadalka anaga ou nagu abuuray oo noo abuuran ku hadlayno see lagu kala garanaya waxa weeyaan tanaaqud bani aadamka caqligiisa hadduu ictimaado waa yaableh minhu badaa ilaahay buu ka soo bilowday kalaamkaas kalaamka ilaahay buu kasoo bilowday bimacnaa huwa aladii nazalah alif laam miim allahu laa ilaha ilaa huwa alxayu اlqayuum nazla alayka alkitaab fiiri nazla calayka alkitaab ilaahay baa soo dejiyey wa ilayhi yacuud ilaahay buu u laabanayaa shanigiisa marka yacuuddaas bimacnaa kalaamka ilaahay asaana soo bilaabay uu ka soo bilowday asigowna ku dhammaanayaa bimacnaa huwa huwa aladii takalama bihi wanahu wa ana kalaamahu yacuudu ilayhi waa hadal waska waadix waay ama ilayhi yacuud markii aakhiri zamaanka la gaaro siduu nabiga sheegay masaaxifta iyo suduurta bani aadamka qur-aanka xifdisan hal maraa laga yaa laga aruurinaya marka uu dadkii ay waagu u bariyo waxay arkayaan laysa biaydihim shay min alqur'aan alkariim marka quluubtii oo dhan baa laga wada tirtiraya ilayhi yacuudna saas waa lagu fasiray wa ana allaha takalama bihi xaqiiqatan ilaahay kalaamkaas qur'aankaa si xaqiiqo ugu hadlay wa katabahu fi lawxi wa sallamahu ilaa jibriil wa wanazalahu calaa muxamed intaas ninkaan rumaynin waxba meesha uma yaalaan wa ana allaha takalama bi xaqiiqatan ilaahay baa si xaqiiqo ugu hadlay ee ma aha wax ilaahay intuu asiga rabo inuu ku hadlo marka rabitaankiisa laga tarjumay macnaheedii saas ma ah wa ana hada alqur'aan qur'aankan kan ah aladii qur'aankoo anzalahu calaa muxamadin ilaahay muxamed uu ku soo dejiyey huwa kalaamu llahi xaqiiqatan ilaahay kalaamkiisa xaqiiqa a waaye laa kalaamu gayrihi bani aadam kale ma laha yani bani aadam ama laa kalaamu gayrihi ilaahay waxaan ahayn hadalkiisa ma ah sidaasuu leeyahay macnaha kalaam jibriil ma aha kalaam eh, ma aha inamaa huwa kalaam ullah takalama bihi oo lowxulmaxfuud ku qoray jibriilaana loo soo dhiibay walaa yajuusu ma banaano musanifka yiri itlaaqu lqowli qowlka in la itlaaqa biannahu qur'aankii xikaayatun waa can kalaam illaahi waxa meeshan ku qoran kalaamki ilaahay ma aha laakiin kalaamki ilaahay ou macnaha ou matalaya xikaayada waxa weeyaan macnaha waxa ilaahay kalaamkiisa ah iyay ka tarjumayaan xikaayada saas waay marka lafdigan meesha hadda qur-aanka aan ku akhrinayno oo cibaara can alfaad wa xuruuf ah kalaamki ilaahay ma ah laakiin waxa weeyaan taxki wa tusawiru lanaa kalaam allaahi sidaasay leeyihin liannahu waxaa la diida waxay leeyihin haddii aan idhaahdo waxaan waa kalaam ilaahay oo lafdi iyo xuruuf ka kooban yataratabu calaa dalika in ilaahi subxaanahu wa tacaala uu jismi yahay ou ku hadlay waljismiyatu cala allahi muntafiya wma kana dalika fahuwa mustaxiil ilaa aakhiri ma tacrifu min alfalsafaati alkhabiitha marka xikaaya can kalaami illahi qolo kalaabiya la yihahdaa saas tira baa layiri aw cibaara weeyaan lama dhihi kara buu ri cibaara ashaacirada qabto wallaahi waxa weyaan waxa markay baatil yihiin fahamkeeda xataa waa adag yahay ashaacirada waxay leeyihiin marna muctasiladay radinayaan waxay leeyihin muctasila kalaamka ilaahay makhluuqa yiraahdeen waa ahlu baatil mush caarif e haddana ashaacirada waxay la yimaadeen aswa mima qaalathu lmuctasila oo waxay leeyihiin kalaamka ilaahay huwa waa macnan qaa'imu binafsihi waa macno ilaahay qaa'im binafsihi ghayru makhluuq macnahaas marka hadalkaas oo ilaahay qaa'im binafsihi ah markii la raba in laga hadlo cubira canhu macnahaasaa ilaahay jibriil uu waxyoonayo oo asiga uu doonayo jibriil huwa aladii yucabiru can dalika almacna bialfaadi min cindih fiiri markaan idan fi nihaaya waxa waxaa hadalka kalaamkan ama qur'aankan waa makhluuq jibriila ah, yaa yaa keenay laakiin jibriil wuxuu ka fahmay macnaha ilaahay asiga maxaan ku irahdaa qaa'im bihi ah iyuu ka fahmay asaa cabiray marka ama muxamed baa cabiray yay leeyihiin marka haddii nebi muxamed ou cabiray ama jibriil ou cabiray see lagu dhihi lahaa wa inahu latanzilu rabi اlcaalamiin bal waxaa la yaab leh ilaahay inuu yihi caalim اlghaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuuli fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim jibriil marka qur-aanka loo soo dhiibay malaa'ig badan baa hore iyo gadaal laga marsiiyey oo inay ilaalisoo shayaadiinta iyo jinniga iyo ibliis inaysan fara ku geshanin intaas waxaa loo sameeyey eh, liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim jibriil waa la ilaalinaya asagoo malagaas oo la ogyahay awooddiisa intay la eg tahay yaa haddana waxaa weyaan fi siyaanati alqur'aani wa ricaayatihi wa cinaayati bihi yaa malaa'ig afarta gees laga dhigay jibriil sidaas sidii ammaanadii loo gaarsiiyo marka haddiiba qur'aankii og yahay wax jibriil ou min indi ka cabiri maxaaba keeni lahay b in intaasoo dhan lasoo diro ilaahay wuxuu uri qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika fiiri ruuxu lqudusi waa jibriil yaa qur'aankii la soo degay laakiin min rabbika buu ka keenay baa layidhi midda kale ilaahay wuxuu sheegay qur-aankii fii lawxin maxfuud qur-aankii ilaahay markuu ku hadlay in lowxulmaxfuud lagu qoray lowxulmaxfuud haddana aaya biaaya loogu soo dhiibay jibriil wax waadix ahoo aan bani aadam iyo makhluuq ayna shaqo ku lahayn weeyaan marka in la yidhaahdo kalaamkan waxa meeshan yaa kalaamkii ilaahay ma aha inamaa inamaa cubira can kalaam illaahi waxa weeyaan waa wax aada u yaabla runtii qofka bani aadamkaana khatar uu ku geli kara in kalaamkii ilaahay la yidhaahdo meeshan ku qoran ma aha ilaahayna uu leeyahay wa in axadu min almushrikiina istajaaraka fa ajiruu xataa yasmaca kalaam allah fiiri kalaamkii ilaahay intou maqla ninkii badbaado ku weydiisto ummadda islaamka ninkaa nabad ha siiso kalaamkii ilaahay intuu ka maqlo wa kalaamullahi ma huwa huwa musajalu lmaxfuudu fi suduur markaasuu musanifku wuxuu iri bal idaa qara'ahu nnaasu qur-aankii dadkii hadday akhriyaan aw katabuuhu fi lmasaaxifi hadday ku qoraan lam yakhruj bidaalika sidaas uga bixi maayo an an yakuuna inuu ahaado kalaam allahi tacaala xaqiiqatan kalaamkii ilaahay inuu yahay xaqiiqa uga bixi maayo inaan anaga akhrinay ama masaaxifta aan ku qornay ama suduurta aan ku xifdinay laa yazaalu kalaam allah sidaas waay bimacnaa markii aniga hadalka quraanka hadaan haddaan ma noqonay kalaam aniga aan leeyahay ma noqonay hadaan meel ku qoro kalaam aniga aan leeyahay ma noqonay laakiin haddii aan akriyo waxaan akri waa kalaam ullaahi haddaan qoro waxaan qoray waa kalaam ullaahi kalaamka adiga aada leedahay wixii adiga aada inshaysay waay markaasuu uri fa ina alkalaama kalaamkii inamaa yudaafu waxaa loo idaafeeyaa xaqiiqatan ilaa man qaalahu mubtadi'an ninkii asiga ku dhawaaqay marka hore bilowgiisa laa ilaa man looma nisbeeya qaalahu yiriyey mubaligan asoo gaarsiinayo ou muadiyan asoo gudanayo fiiri markii jibriil kalaamka ilaahay uu kasoo qaado ilaahay loo soo dhiibay jibriil mubaliq waay can illaahi marka jibriil hadalkii ilaahay oo loo soo dhiibay ku noqon maayo hadal jibriil ku noqon maayo liannahu jibriil waa mubaliq can illaahi amiin waay nebi muxamed markii loo soo dejiyey rasuul mubaliq can illaahi waay aladiina yubaliguuna risaalaati illaahi wayakhshawnahu marka mubaliq ou yahay hadalkaas waxaa wey hadda haddii aan ku iraahdo fartiinka ninka ingey waxaad leedahay fulaan wuxuu ku yiri keyta wa keyta fiiri hadalkaadi maa hadalkaygaad xikaayoonaysa bani aadamkiyaaba saas u dhaqmayaba hadalkan adiga malihid haddii beyt min ashicri aniga aan iraahdo hadda fiiri ibnu maalig oo kale ka soo qaado markii uu yiraahdo qaala muxamadu huwa bnu maaliki axmadu axmedu rabilah khayra maalikin haddii aan beytkaas ihaahdo aniga aan ku celiyoon ihahdo beytkan anaa leh dadka waa ila yaabayaan oo waa maxay beytkan waaba mashhuur ibnu maaligaaba iska leh markaasaa maya anigaa ku dhawaaqi dhawaaqida aan ku dhawaaqan aniga ku yeeshtay warsaas saas ma aha adiga waad akhrisay laakiin ninka kalaamka iskale waa ibnu maalik huwa awal man ibtada'ahu wa huwa aladii ansha'ahu marka fiir bani aadamkiyaa sidaa famaa baaluka bikalaami illaahi oo wax lamida ayna jirin marka waxa weeyaan kalaamu ullaahi huwa aladii takalama bihi xaqiiqa marka jibriil inuu eh, loo soo dhiibay nebi maxamed inuu mubaliq yahay ku noqon maayo kalaam ayaga ay leeyihiin ku noqon maayo marka inahu laqowlu rasuuli kariimi dii quwati cinda di lcarshi makiinin ilaahay markuu yiri nusiba alqowlu ilaa jibriil liannahu amiinu waxyi samaa aayaddaas daahirkeeda waxay tusinaya kalaamkii inuu jibriil ou ku hadlay laakiin aayaadkii kale markaa fiirisid jibriil waa nusiba ilayh liannahu qad addaa can illaahi tabaaraka wa tacaala markii lakala tafsiiliyana wa inahu latanzilu rabi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiin al ilaahayaa soo jidejiyey jibriila loo soo dhiibay marka saasay wixii waadix u yihiin ayib wa hwa kalaamu llahi waawr wahwa qur'aankii kalaamu llahi waa xuruufuhu iyo wa macaaniihibo xuruuftana waa kalaamki ilaahay macnaha uu laysa laysa kalaamu اllahi alxuruufa duuna almacaani wala almacaaniya duuna alxuruuf laysa kalaamu اllahi ilaahay kalaamkiisa ma aha alxuruufa xuruufta keligee duuna almacaani oo hadii haddii la yihahda nazla calayka alkitaaba lafdigaas nazala nuun zaayir laam waa xuruuf macnihii ou tusiyeene waxa weeyaan macnaa maa dala caleyh kalaam ullahi labadiiba kalaam ullahi baa laleeyahay marka dhihi maysid nasaladaas waxawey kalaam ullahi wamaa dala caleyhi min almacaanina ma aha kalaamki ilaahay lama dhi lannu xuruuftii oon macno tusinaynin wax macno ay leedahay ma laha wala macaanina la dhihi maayo qur-aankii waa macaanida duuna alxuruuf oo waa maxay waa tii xikaayadii oho waxa macaanida uu qur'aanka tusinaya waa ilaahay kalaamkiisa laakiin xuruuftan inamaa jaءa bihi jibriil aw cabara biha annabiy sal اla alيه wasalam la dhihi maayo marka hadalkaa waa hadal waadix jiddan ah wax la fahmi kara waxa weeyaan kalaamkan bixuruufihi wa macaaniihi takalama allahu bihi bisawtin wa awxaa ilaa jibriil wa amanahu xataa balagahu ilى اnabiy sal اllahu alيه wasalam sidaasay kalaamkii ilaahay uu kaga duwan yahay kalaamkii kale mucjizna uu ku noqday basharka kalaamkiisa iyo makhluuqaadka o dhanna wuu ka duwan yahay markaasuu musanifku wuxuu uri waqad dakhala ayda fi ma dakarnaahu min alimaani bihi wa bikutubihi wa bimalaa'ikatihi wa birusulihi aliimaanu biana almu'miniina yarawnahu yowma alqiyaama <coughs> masaladana waa soo hormarta <coughs> waqad dakhala aydan waxaa waxaa gelayo iimaan ilaahay la rumeeya fii maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay waxaa qeyb ka ah oo min aliimaani bihi ilaahay la rumeeya wa bikutubihi la rumeeya wa bimalaa'ikatihi wa birusulihi la rumeeya aliimaanu baa galayo biana almu'miniina mu'miniinti in la rumeeyo yarawnahu ilaahay inay arki doonaan yowma alqiyaamati ciyaanan si oo macnaha foolka fool ah ciyaanan macnaha waxaa weeyaan si waadix ah biabsaarihim ay ku arki doonaan kamaa yarowna shamsa sidii ay u arkayaan qoraxda saxwan xaal uu yahay mid macnaha aan saxaab lahayn laysa bihaa saxaab saxwan tafsiirkeeda laysa bihaa saxaab waa saxwi waxaa la yidhaahdaa markii ay cirka markuu diiran yahay ousan qoraxda ay keligeed ay taagan tahay qoraxda inaad aragtid wax kaa hor istaagaya ma jiraan marka saxwiga macnaha waxa waa saxaab ma jira laysa duunaha saxaab waa tafsiirkeeda saxwanti wa wa kamaa yarawna say u arkayaan alqamara qamarkii leylata albadri laa yudaamuuna fii ru'yatihi ilaahay aragtinadiisa laguma cariiriyo laa yudaamuuna ama laa yudaamuuna fii ru'yatihi ilaahay inay arkaan e, wax dulmi ama tacab ama dhib ah e, kuma haleelayo yarawnahu subxaanahu ilaahay way arki doonaan wahum fii carasaati alqiyaama qiyaamada bankeeday ku arki doonaan meesha banaanka alardu alwaasica almustawiya carasaad la yidhaahda huma yarawnahu ilaahay way arki doonaan bacda dukhuuli اljanna kamaa yashaa allahu tacaala bal waxaa weeyaa naciimta ilaahay uu dadka ugu necmeeyo waxa ugu qiimo badan waxaa kamid eh ru'yatu rabi alcaalamiina waataan u soo sheegnay masaladan ayadana adduunyada laguma arki kara ilaahay qiyaamada unbay mu'miniinta ku arki doonaan ilaahayna ku raali ka yahay nusuusteeda min kitaabin wa sunnatin kulli waa soo hormartay wa min aliimaani bilyowmi alaakhirina waxaa kamid eh wa min al aliimaani waxaa qeyb ka ah bilyowmi alaakhiri la rumeeyo aliimaanu in la rumeeya qeyb ka ah bikuli maa akhbara bihi nabiyu nebiga wuxuu noo khabray oo mimaa yakuunu ahaan doona bacda almowti fa yu'minuuna mu'miniinta waxaa weyaan ama dadkii ahlu sunnada waxay rumaynayaan bifitnati alqabri qabriga in laysku fitnay doono laysku imtixaani doono alfitna asalkeeda waxaa la yidhaahdaa cardu dahabi cala annaar dahabka markii la rabay in la saafi gareeyo yaa dab la saaraa marka qashinka iyo waxa dhan inuu ka baxo qofkan marka waxa weyaan markii as'iladan la weydiiyey xaqiiqadiisa soo baxay sidii dahabka markii naarta la saarabo wax kasta uu soo baxay wa bicadaabi alqabri bay rumaynayaan dadkii ahli sunnada aha iyo wa naciimihi tafsiirka intaas waa ku imaan doonta fa ama alfitnatu fitnadii oo imtixaankii ah fa ina annaasa dadkii yumtixanuuna waa la imtixaani doonaa fii qubuurihim qubuurtooda lagu imtixaani doonaa qubuurta waxaa looga cabiray waxa weeyaan sida aqlabkaa dadka qabrigaa la geliya laakiin macnaheedi ma aha ninkaanan qabri la gelinin ama bad ku dhintay ama xayawaan ou cunay ama eh, diyaarad ay la qaraxdo oo hawada ku baaba inaan la weydiinaynin ma ah laakiin qubuurtaas waxaa laga jeedaa fi zamani اbarzakh oo ilaahay uri wa min waraa'ihim barzakhun ilaa ywmi yubcathuun qofka adduunyana maruu jooga aakhirana waa tegi doonaa waxaa u dhexeeya barzakh waay qofka min ywmi an yamuut ilaa laga soo bixiyo waxa u dhexeeya barzakha la yihahda marka qubuurta waxaa looga cabiri lianna akhar annaasi yuqbaruun walaysa macnaa dalika ninkaan qabri gelin lama weydiinaya ma ah fa yuqaalu lirajuli waxaa loo leeyahay man rabuka maa diinuka man nabiyuka ala la weydiinahay qur ala weydiinahay marka fiiri qofkii muminka ahaa siduu ugu jawaabaya fayuthabitu allahu ilaahay wuu sugayaa aladiina aamanuu kuwa asiga rumeyn adduunya intay joogeen bilqowli thaabit buu ku sugayaa fi lxayaati dunya wa fi laakhira oo marka see loogu sugaya fayaquulu lmuminu wuxuu leeyahay rabiya allaahu wاlslaamu diinii wa muxamedu nabiyi saasuu leeyahay imtixaankaas shataara ma aha qofka caqli iyo karti ma aha waa wax hore ood adduunyada u aaminsanayd yaa maalinkaas aad la soo bixi maha waxaad markaa abuuri kartid ma ah ninkii muminka ahay waa kaasa yuthabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli الthaabit fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira waa aayad qur'aan ee fadaas unbuu ku ziyaadiyey musanifka marka imtixaankii waa maxay ninkii muminka saasuu uga gudbay fiiri markaan wa ama almurtaabu ninkii shakisanaay fayaquulu wuxuu leeyahy markii as'iladii la weydiiyo man rabuka wamaa diinuka man nabiyuka la yidhaahdo fayaquulu haa haah uu leeyahay afkuu kala taagay laa adrii waxba ma ogi bou leeyahy samictu naasan dadkiyaan maqlay yaquuluuna shay an iska dhahayaan faqultuhu waan iri buuri marka ninkan fiiri waa dadka muslimiinta u iska dhex jooga qalbiga wixi qalbiga ma ka aaminsano laakiin dadkan uu leeyahay waxay aaminsan yihiin iska dhale bes qofkii waxaa la rabaa wixi inay caqiide iyo iimaan ka yihiin laakiin laa ilaaha ila allah waa dhahay muxamedu rasuulu llahi diinuna islaam u iska musaayaratan linnaasi dadka inuu iskala socdo oo aan gaar loo takoorin awgeed buu hadalka ugu celcelinaya laakiin wax qalbiga uu ka aaminsanay ma aha <clears throat> ninkii marka waxaan adduunyada intuu joogay afka ka dhihi jiray haddii saas uu imtixaanka ugu dhacay ninkii diidanay ooba si calan u diidanay sida kaafiriintaoo kale ama munaafiqiiba oo asigaba hoos ka diidanay afkana wax ka dhihi jiray marka warkooda maba jira kuwaas marka ninka wuxuu leeyahay fa yudrabu marka waxaa lagu garaacaa bimirzabatin yaa lagu garaacaa oo min xadiidin ah mirzabadaas waxaa weeyaan bimitraqa garuun ah ugu dhow waa ul madaxa ka buuran weeyaan ushaas waxaa la yidhahdaa culayskeeda dadka hadda isugu imaan lahay adduunyada jooga inay kor u qaadaan ma kari kari lahayn marka waxaa lagu garaaca garuun oo macnaha oo bir ka samaysan oo madaxiisana uu weyn yahay yaa ninkaa lagu garaacaya fa yasiixu sayxatan ou maqlayaa fayasiixu waa qaylina sayxatan yasmacuha uu maqlaya kulu shayin shay kasta ay maqlayaan ila insaanan maqlaynin riwaayana waljin walow samicaha alinsaanu dadka hadday maqli lahaayeen walow samicaha alinsaanu qofkii hadduu maqli lahay la saciqa waxa weeyaan waa miirdaboolmi lahay saaciqada waxaa sida qofka qalalka ku dhaco oo kale marka waa miir dabool mid ahay baa layiri nabigu wuxuu uri lowlaa an laa tadaafanuu la dacowtu allaha an yusmicakum min cadaabi اlqabri bun jinniga eh, wixii eh, thaqaleynka kasoo haray bahaaimta iyo waxaa dhan waa wada maqlayaan markii qofka qabriga lagu cadaabayo laakiin raxmatan bina wa shafaqatan calayna ilaahay naga qariy ma maqlayna annaga maanta ka waran qofkii waalidkiis intuu dhintay qabriga lagu cadaabayo oo haddee qaaylidiisa ay dhacayso kayfa yahna fi dunyaa markaasay ugu raaxaysan lahaa adduunyada intuu joogo waxawaa qalaq iyo muruguu dhima uu dhiman lahaa marka ilaahay wuu naga qariyey qofka markuu dhinto waxa weeyaan wuxuu la kulmay ilaahay unbaa ogaanay annaga ma ogin marka musanifka hadda waxa uu lafdi ahaan meeshan ugu sheegay iqtibaas min alaxaadiid wa xataa alfaadeedu soo qaatay waxaasoo dhan waa axaadiid fi saxiixayn wa fii gayrihima marka qabriga waa laisku cadaabaya muctasila iyo keyrkeed baa waxay leeyihiin qabriga lama cadaabaya wamaada yucadab waabaan aragnaa qofkii meeshiisu iska yaala war umuuru alaakhira ama bacda almowt laa tuqaasu calaa umuuri dunya qofka asigoo meesha iska yaalo oo aad adiga aad u arkayni wax ku dhacayo yaa laga yaabaa cadaabka ugu weyn inuu dhacay nebiga markaasuu wuxuu iri alqabru imaa rawdatu min riyaadi اljana aw xufratu min xufari الniiraan waxa weeyaan qabrigaas uu cadaabka uga bilaabanay waatan ilaahay uu yiri annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wa yowma taquumu الsaacatu adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab fiiri marka annaaru yucraduuna calayha guduwa wa cashiyan waa cadaabu lqabri waay qofkii markii eh, su-aashii inta la weydiiyey imtixaanka uu ku dhaco qabrigiisa waxaa looga furaa baa lagu yiri meelo albaab ah oo naarti iyo iyo kuleelkeeda ay kasoo gelayso markaasuu ilaahay wuxuu iri annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiyan markaasuu wa yowma taquumu saacatu fiiri qiyaamada intaan la gaarin ka hor waa annaaru yucraduuna wa yowma taquumu saacatu maalintii qiyaamad istaagtana adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab marka inay laba cadaab yihiin midna waa qabriga midna waa cadaabkii weynay labadiiba waa laysku cadaabaya marka ninkii ilaahay uu imtixaankaas uu ku dhaco oo lagu imtixaana ninkii ku badbaadane sidaas oo kale adduunyada qabriga markuu galo oo imtixaankii ku baaso yaa naciimkia u bilaabanayo marka qabriga waa laysku cadaabay huma bacda hadihi alfitna fitnadan kadib ima naciimu wa ima cadaabun qabrigaasa ama naciim baad ku juraysaa ama cadaab ilaa an taquuma alqiyaamatu اlkubraa qiyaamada weyn oo qubuurta laysku soo bixinayo oo dadka naftu loo soo celinaya intii laga gaaro qabrigaas ama naciimaad ku jirtaa ama ciqaabaad ku jirtaa fatucaadu alarwaaxu baa la soo celiyaa ila alajsaadi baa loo soo celin doonaa maalinta qiyaamada weyn ay dhacdo wa taquumu alqiyaamatu qiyaamadii baa istaagi doonto allatii qiyaamadoo akhbara allahu biha ilaahay ou noogaga waramay fii kitaabihi wa calaa lisaani rasuulihina ou noogaga waramay oo wa ajmac calayha almuslimuuna ay ku ijmaaceen qiyaamadaas inay dhici doonto yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim alqaaricatu ma alqaarica ida shamsu kuwirat wa ida nujuumu kadarat waxaa weeyaan qiyaamada qur-aanka soo uga hadlay wax kale oo uga hadlay ma jirto liannahaa wa akbaru xadathin fi hada alkown bacda khalqihi kownkan dhan baa lasku ayaa la baabi'inaya markaasaa min jadiid haddana xayaato kalaa bilaabanayso fayaquumu nnaasu dadkii way ka istaagi doonaan min qubuurihim bay ka soo istaagayaan lirabbi alcaalamiina bay isu soo istaagayaan xufaatan xaal ay yihiin kuwa kaballa curaatan ayaga oo qaawan gurlan ayagaoo beejadoodii qabaan wa tadnuu minhum shamsu shamsadina qoraxdina way usoo dhowaanaysaa wa yuljimuhum alcaraqu caraqana waxa weeyaan wuu daboolayaa بمعنى أن alcaraqa yasilu bihim إلى makaani lijaami min alfaras yani faraska lijaamka waxaa looga xiraa afka marka qoraxda dadka marka loo soo dhoweeyo dhididkii ka baxa dadka yaa intuu soo noqdo u macnaha webi oo kale intuu noqdo you soo kor noqona qof kastaba calaa qadri acmaalihi dad baa lugaha hoos u ekaanaya dad waxaaweye calooshuu soo gaaraya dad garba uu soo gaaraya laakiin waxaa ugu sareyso dadka uu neefta ku celinaya iljaamka macnihi saas waay mar haddii inta biyihii soo qaadmaan caraqi ou marka sanki iyo afki kaa daboolo waxaweye mana dhimanaysid naftina kugama jirto waxa weeyaan si saxariir aada u noolaanaysaa ciyaadan billaah marka fiiri intaasoo dhan nusuusaa kusoo wada aroortay waxa weeyaan waa wax aad u adag maalintaas sida ilaahay u yiri oo kale <clears throat> walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala marati wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum bal fiiriyo walaqad ji'tumuuna furaada baad noo timideen adinkoo keli keli ah kamaa khalaqnaakum awala maratin sidii hore aan idiin abuurna maalinkaa dalinaysa adoo qaawan aad dhalatay fiiri marka waxaa weyan adoo qaawan yaa lagu kulminaya kaballa jirkaada wixii adduunyada intaad joogtay ka go-ayna waa lagu soo celinaa beejadiibna allaha ka dhige marka waxaa la rabaa haddaad wanaag heshidna jirkaada inuu kulligiiska wada nicmaysto haddii xumaan aad heshidna jirkaada kulligiis ina cadaabka wada gaaraa la doonaya marka wax kaa maqnaanaya ma jirto waa lagu soo celinaya marka caaisha nabiga weydiiso waxay tii ilaahay rasuulkiisiiyow dadka waxaad leedahay waxaad la kulmina ayagoo curaat ah marka alaysa rijaalu yanduruuna ila annisaa mi isfiirinayaan yiri markaasuu iri nabiga wuxuu iri alamru ashaddu min dalika yabnata sidiiq aw kamaa qaala sala allahu calayh wasalam saad u malaysa waa ka weyn tahay buu yiri marka maxaa weeyaan likuli mri'in minhum yowmaidin shanu yugniih waa maalinta ilaahay uu yihi yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa akhiihi maalintaas maalin sahlan ma ah dadkoo dhan way waa la kala cararayaa nin kasta wuxuu leeyahy taadaaba ku haysatee amaa lagu qabsadaa mid kale waalidki wuxuu waalidkiisa ugu cararayaa hadduu muu ilaahay kugu dacwooyaa u ilaahayow waalidkay tarbiyadayda ma hagaajinin raashiin badan waa isii jiray iskoolka iyo waana ii diri jiray laakiin salaadii iyo cibaadadii markaan tafriid ku sameeyo weligiis waxba ima dhihi jirin wax sahlan ma aha waalidiinta hadda maanta u fiirso adduunyada wax yar hadduu waladkii uu xumeeyo waxaa ka dhacaya waalidka waad yaabaysa laakiin inuu salaadii ka tago inuu fisqi iska sameeyo waxba dan lagama laha hadhowti waa lagu weydiina ninkasta ogow wamur ahlaka bsalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narzuquka a ilaahay uu ku leeyahay wixii ilaahay uu ku kafaalo qaaday yaad adiga isku mashquulinaysaa wixii laguu soo diray oo ayna adiga daraadiis laguu abuurayna waad iska indhatiraysaa wax sahlan ma ah ayib marka waxa weeyaan watadnuu minhum shamsu shamsadaan hadda waa oo adduunyada waa la tuuraya ida shamsu kuwirat wa ida nujuumu kadarad shamso kale weeyaan yowma tubadalu alardu gayra alardi wasamaawaatu wa barazuu lilaahi alwaaxid alqahaar waa meel kale weeyaan marka wayuljimuhum alcaraqu caraqi baa marka yaa soo gaaraya ilaa makaani lijaan buu soo gaaraya caraqi adiga kaa baxay yaa dhulka intuu galo yuu markaa sidii biyihii kor usoo qaacaya nasalu llah salaama marka hadda meeshaas la joogo <coughs> oo dadna ay saas u rafaadsan yihiin dadaa nicmo isaga dhex jiro oo fii dili الraxmaan sabcat yudiluhum اllahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu fiiri sabcadaas ka ashkhaas ahaan ma ahane waa asnaaf waa asnaaf ninkii ilaahay adduunyada uga cabsan jiray maalintaas oo dadka kulaylkaas banaankaas oo aan hoos lahayn geed la harsada aan lahayn dad baa waxa weeyaan fii dili carshi raxmaan wa fii riwaayati fii dili اllaahi iska harsanayo oon murugtaasba aan haynin laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dadka la yiri weeyaan marka dadkaas inaad ka mid noqotid waa inaad hadda u tafaxaydatid ood ilaahay ka baridid inuu tawfiiqda ku waafajiyo daacadiisana ou kugu kaalmayo dembigaadana ou dhaafo oo nin aad noqotid macnaha waxaa weeyaan jidka ilaahay ou noogu talagalay ku socda inaad noqotid markaasuu musanifku wuxuu ri fatunsabu lmawaasiin miisaaniyaalkii baa ayaa la oogayaa ayaa la taagayaa fatunzanu bihaa waxaa lagu miisaamayaa acmaalu lcibaadi cibaadka acmaasheeda ayaa la miisaamayaa fiiri ilaahay wax ma dulminaya asoo og wax kastoon samayna ou dhihi karo ninkaana intaa ka baxa kana halkaan ha aado yaa waxaa lagu tusinayaa sida ilaahay inuusan ku dulminin aad u ogaatid walaa yadlimu rabbuka axada yaa wax dhan lagu tusinaya waxa weyaan acmaashaadii wanaagga aad qabsatay tii oo xumayd qoraalkii laga sameeyo kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluuna oo wixii la qoray kitaabkii baa lagu leeyahay akhri acmaashaada lagu miisaamaa jirkaadiyaa markhaati kugu noqonayo wax cad oo aan waxba madmadow ku jirin baa lagu soo saaraya sidii ilaahay cadligiisa iyo ilaahay inuusan addoomakiisa dulminaynin aada u ogaatid aanan markaasaa waxa weyaan wax kasta hortaada lagugu samaynaya marka mawaasiinta waa soo dejinayaa markaasaa waxa weyaan acmaashaa la xisaabaya fii riwaaya eh, fii bacdi nusuus waxay tusinaysaa saxaa'if alacmaal eh, acmaashaadi eh, buugtii lagu qoray naftigeeda waa la miisaamaya nusuus kalena waxay tusinaysaa qofka naftigiisa oo caamilka in la miisaamayo sida nebiga uu yiri eh, ibnu mascuud kamaa fi صaxiixi muslim markii la yiriyey maxaa diqatu saaqihiya lala yaabay markaasuu ri atacjabuuna min diqati saaqi ibni mascuud inahaa la athqalu fi lmiisaani min jabali uxud buu nabiga yihi alayh الsalaatu wasalaam marka in in dadkii la miisaamayay tusinaysaa laakiin mucdam nusuus min alqur'aani wasunna qofka acmaashiisa in la miisaamayo acmaashi waa shay macaaniho jirmi male laakiin ilaahay baa jirmi u yeelay faman thaqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishati raadiya waa tan noo imaan doonta faman yacmal mithqaala darati khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah dara waxaa la miisaama waxa ugu hooseeya waayo marka acmaasha la miisaamaya in acmaasha la miisaamaya ayaa nusuustao dhan ay u badan tahay marka lama diidayo in kutubtina la miisaamayo wax lagu qoray qofki in la miisaamayo laakiin dadka wax loo miisaamayo waxa weeyaan dadka wax la yimid khayr sharna waxba ay kaga jiraan laakiin dadka shar maxdi ah sida gaaladii oo kale kuwa ilaahay yiray ku jiraan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan gaalo waay khayrba mabale eberba maadaama towxiidka ay waayeen wax kastoy sameeyeen adduunyada in wanaag loogu qabto waa dhici karta laakiin aakhira ma jirto meel ka soo qaad ma marka wax loo miisaamaya ma hayaan ilaahay wuxuu ri faman thaqulat mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa ninkay cuslaadaan fa ulaaika hum lmuflixuun shartii aad la timidna miisaanka ka fadiisa lagu ridaa khayrkiina meela lagu ridaa haddii marka uu khayrka cuslaado oo sharta kor u kacdo waa guulaysatay man khafat mawaasiinuhu ninkay miisaaniyaalkiisa fududaato oo sharti ay cuslaato fa ulaaika kuwaas aladiina khasiruu anfusahum kuwa naftooda khasaariyeen wa fii jahanama khaaliduuna jahanamayna ku waari doonaan talfax wujuuhahum الnaar wahum fiiha kaalixuun alam takun aayaati تتلى calaykum fakuntum biha tukadibuun qaaluu rabanaa galabat calayna shiqwatuna wa kunaa qowma daaliin rabanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainaa daalimuun qaala اkhsa'uu fiiha walaa tukalimuun waxa weeyaan maalintaas waa maalin qof kastaba xaqiisa uu qaadanayo markaasuu musanifku wuxuu uri watunsharu dawaawiin dawaawiin jamcu diiwaan wa diiwaanna maa yuktabu fiihi acmaal wa dawaawiinti baa la furaya buuggii acmaashaadi lagu qoray ou ilaahay uu yihi maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid wa ina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun maalinkaad mukalaf noqoto aad qaan gaartay laga bilaabo ilaa aad ka dhimanaysay waxaa aqlaama kugu socotay waa la qoray wixii la qoray baa maalinkaas la furaa hortaada lagu furanay markii hortaada lagu furo yaa waxaa lagu leeyahy iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba adigaa akhrisanaysid marka dad way la yaabayaan maa lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha marka or kitaabkan muxuu yahay waxba aan aan aan aan ka tegaynin waxaad islahayn waxaas waaba samaysay yaa taariikhda samaysay iyo u samaysaa ku qoran kulligood marka ninkii wanaag ugu qoran yahayne intuu kitaabkeed qaato farax la dhacaya ou markaa dadkii waxuu leeyahay dadkii uu leeyahay ha muqra'u kitaabiyah inii danantu anii mulaaqin xisaabiyah fahuwa fii ciishati raadiya qolo kalena waxa waye yaa laytanii lam uuta kitaabiyah walam adri maa xisaabiyah yaa laytaha kaanat alqaadiya marka wa tunsharu dawaawiin wa hiya saxaaif alacmaal acmaasha saxaa'iftii lagu qoray waa dawaawiinka marka dadkii waxa weeyaan waxaa kamid e eh, fa aakhidun kitaabahu biyamiinih mid kitaabkiisa midigta ku qaadanayo oo guuleystay iyo wa aakhidun kitaabahu bishimaalihi iyo mid bidaxda lagu siinay mubaalaqatan fi hiyaanatihi shara ugu qoran bidaxduu ku qaadanaya aw min waraai dahrihi ama dhabarkiisa dushiisa waxaa layidhi isma diidayaan waxa weeyaan bidaxdaa lagaaga siinaa iyadoo gadaal dhabarkaada saaran yani mubaalaga fi lidlaali walihaana bidaxdiiaad kitaabka ku qaadanaysaa laakiin bidaxdaasna dhabarkaaday saaran tahay marka siday qur-aanka qaarna uu yiriyay min waraai dahrihiyaa laga siinaya midna waxa weeyaan asxaabu shimaalo bidaxda wax loogu dhiibaya labadii isma diidaya markaasaa waxaa laleeyahay kama qaala tacaala wa kulu insaani alzamnaahu taa'irahu fii cunuqih wnukhriju lahu ywma alqiyaamati kitaaba yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba wa kulu insaanin insaan dhammaantiis alzamnaahu waxaan ku laasiminay daa'irahu kitaabkiisa fii cunuqihi qoortaa looga xeraya daa'ir waxaa loogu magacaabay lianna almu'mina kitaabkaas markuu arko yatiiru bihi faraxan wاlkaafiru yatatayaru bihi shu'man marka طaa'ir waxaa loogu magacaabay waxa weeyaan macnihii baa ku jiro axad الnaasi yatiiru bihi faraxan wاlaaakharu yatatayaru bihi shu'man marka طaa'ira lagu magacaabay ninkii markii lasoo saarabo kitaabkiisaaba qoorta ugu jiro kitaabkii qoorta ugu jiro lasoo baxaya banki markuu la yimaado meesha xisaabta ah yaa waxaa leeyahay wanukhriju lahu ywma alqiyaamati kitaabanaan usoo bixinayna yalqaahu wow la kulmayaa manshuuran xaaluya mid la fidiyey oo waxaa loo leeyahay iqra' kitaabaka kitaabkaada akhriso kafaa binafsika alyowma caleyka xasiiban adigaa isku filan in is xisaabisid waxaad inkiri kartidba ma aha maalintaas ma samaysay camalkaas ma samaysay taariikhdii wixii dhan waa ku qoran yihiin walaa yaktumuuna allaha xadiithan maalinkaas wax la inkiri karo oo la dhihi kara waxaa ma samaynin ma jirto marka wayuxaasib اllahu ilaahay wuxuu xisaabayaa alkhalaa'iqa khalaa'iqdii u xisaabayaa fii nisfi yowmin maalintaas waxa weeyaan cala alkaafiriina kayru yasiir maalinkuu ilaahay yiri waa maalin aan gaalada u fududayn laakiin muslimiinta waa u fudan tahay muminiinta wa yakhluu bicabdihi اlmumini ilaahay wuxuu la gaar noqonayaa addoonkiisa muminka fa yuqariruhu bidunuubihi dembigiisou ku sugaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka gaalkaa wax looma qarinay alaa lacnat wayaquulu lashhaadu haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat ullahi cala adaalimiin gaalada waxa weeyaan iyo dadka aan khayrkaba la imaanin amaama eh, alashhaada lagu fadiixaynaya oo sida xumaanta iyo kibriga iyo alla ka hor imaashadiisa yaa iyo wuxuu sameeye o dhan baa ummadoo dhan ay wada maqlaysaa baynamaa muminka si gaar ah loogu yeeraya ilaahay baa wuxuu leeyay dembigaan ma samaysay maalintaas ma samaysay saan ma u samaysay sidaasaa laleeyahay kamaa wasafa dalika kamaa wusifa dalika fi lkitaabi wasunna addoonkaygii saam samey saam samaysay ilaahay uu nacam ilaahay u nacam ilaahay u nacam saan waa samey saan waa u samey ilaa uu iska yiraahdo qofki waadba halaagsantay markaasaa waxaa leeyahay adduunyada intaad joogtayna waan kugu asturay haddana waan kuu dhaafay janadayda orad iska aada iska gal fiiri fadliga ilaahi subxaanahu wa tacaala qaarna waxaa weeyaan waayba kasii fiican yihiinbo waxaa la leeyahay fulaanow intaan intaanaad samaysa cardi a la yihahda fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaabka yasiirka nebigu wuxuu ku tilmaamay cardi wa adoonkiigou keyta keytaad samaysay waana kuu dhaafay intuuba jawaab ka bixina le waaba kuu dhaafay orad jannada iska gal sidaas waay laakiin wa amaa man uutiya kitaabahu waraaa dahrihi baab kale wa dadkaas waa dadka oo halaagsamaya marka ninka muuminka marka gooni loo xisaabo yaa waxaa weye dembigiisa lagu sugo yaa lalehay jannada ilaahay iska gal wa ama alkufaaru falaa yuxaasabuuna lama xisaabo muxaasabata man shakhsi xisaabkiisa oo kale tuusanu xasanaatuhu wa sayi-aatuhu sida dadka xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda la miisaamo sida loo xisaabo gaalada looma xisaabo fainahu la xasanaati lahum xasanaad maba laha ayaga walakin tucadu acmaaluhum acmaashooda waa loo koobaa fatuxsaa waa la tiriyaa fatuxsaa waa loo koobaa fayuqaafuuna calayha waa lagu dul istaajinayaa wa yuqararuuna bihaa waana lagu sugayaa inta camal ay sameeyeen oo dhan waxa laleeyahy miisaan la saaray ma jiraan lianna kuluhaa shar miiran waay laakiin intaasoo camalaad samaysay intaasayna la eg tahay maxaan ku irahdaa waana la tusayaa marka waa ayna qirayaan markay qirtaan baa waxaa laleeya haye socda marka meeshiina aada ayib sidaas oo kale yaa musanifku wuxuu iri wa fii carasaati alqiyaama qiyaamada bankeeda alxawd almawruudu xawd waa dar way ama meel balli ah weeyaan almawruudu ee macnaha la aroorayay waarid waxaa la yidhaha qofka biyaha cabay meesha laga biyaha cabayna mawruud wa lilnabiy u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam waxaa weeyaan dadka markii qoraxdaas aad meesha ay ugu dhacayso oy ummadaas qoraxdi loo soo dhoweeyo bankii qiyaamana la joogo qoraxna eh, meel looga gabada ayna jirin waxa weyaan waa dareemi kartaa meeshii dhididka kaa baxay adiga uu ku qarqinayo qofka hadii intuu socdo dhididki markuu ka baxa waa oomaa liannahu sawaailka jidkii ka dhamaanaya markii jidkii sawaaisha ka dhamaada min abiicati alxaal waxaa dhuuntaa ku go-eysa oon aageed markaasaa waxa weya xawdkii nabigaa laisku sii fasaxaya laakiin xawdka dad badana loo ogolay waxaan dhan waa dadkii shaqaystay markaasuu musanifku wuxuu ri asagoo kadab qaadanayo ee nusuustii maauhu xawdkaas biyihiisa ashaddu bayaada min alaban caanaha wuu ka cadaan badan yahay saafinimada intay la egyihiin wa axlaa min alcasali biyaha malabkana wuu ka mac yahay aaniyatuhu weelasha lagu cabaya waxa weeyaan cadadu nujuumi samaa samada xidigaheeda cadadkeedoo kale waay macnaha waxaa lagu tusinaya xawdkaas intuu la eg yahay nebiga maa beyna ayla wa sanca yuu ku tilmaamay waa soo dhoweyn dadka say u fahmaan waxaa weeyaan dhul ciraaq ku yaal ilaa yeman ou la eg yahay boorweynin ahaan macnaha taqriib waay marka bihiisa waa saafi macaantiisa wax la koobi karo ma aha inuu inuu biyihiisa badan yihiin weelasha lagu cabaya keligeed waxay cadad ahaan la egyihiin xidigaha cadadkooda xidigaha meeqa milyaaraad waay wax ogaan kara oon ilaahay ohayn ma jiraan marka waxay tusinaysaa ummadda kacabaysa say u badan tahay iyo biyaha xawdkaso u badan yahay maadaama weelashii lagu cabay keli oo la diyaariyey ay xidigahaas cadadkooda ay ay la mid yihiin in biyahana ay badan yihiin dadka kacbayana ay badan yihiin bay daliil u tahay markaasuu nabiga wuxuu iri tuuluhu xadiidkaasuu kasoo qaatay asiga hadda xadiid ahaan uma sheegaye tuuluhu shahrun waay haddii hala garab kaca la yidhaahdo bil dhan lagama dhammaanayo maxaa lagu goynaa ma socod ba ma faras ba ma diyaarad biya ma barqi miya maxay tahay allahu aclam wa caraduhu wa carduhu balarkiisana shahrun waay man yashrabu minhu sharbatan ninkii mar biya ka cabo laa yadma'u bacdaha abadan mar dambe ma oomayo dadkaas kulaylka maalinkaas haayo biyahaa sidaas u wanaag badan hadday cabaan waxa weeyaan mar dambo oon dambe ma qabanayo miyaysan ahayn arrintaas wax loo shaqaysto oo habeen iyo loo soo jeedo oo juhdi lagu bixiyo sidii maalinta dhibkaas looga badbaada miyaysa nala gudbooneen jawaabtii waxa weeyaan waa nacam hadday saas tahay min al aan wada diyaar garowno wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin